dan leeyahay loola jeedana inay raacaan la rabo waxna waa sharcigii la raacayay oo awaamir iyo nawaahi waxaa same waxaa daar waxna waa waxa ka dhalanaya haddii wixii daa lagu yihi aada dayn weydo ama wixii samee lagu yihi aada samayn weydo dayacdo dadku haddaba waxay u baahan yihiin mar kasta iyo zaman kastaba wax ku xambaaraya oo ku cadaadinaya waxa laga doonaya inay sameeyaan waxa loo diidan yahayna ay daayaan qadiyadaas baa tashriicii la dejiyey aan ku soo marray qismu alcibaadaat aan ku soo marray qismu almucaamalaat ee aan ku soo marnay qismigii miiraadka iyo dhaxalka iyo qaybihii qoyska iyo guurka iyo ilmaha iyo qaybahan kalee la xiriira dimaada iyo muxaramaadka iyo nawaahida sharciga dadka marka la yidhaahdo waa xaraamay iska daaya laba arrimood bay u baahanayaan oo la yidhahdaa muayidaat tashriic sharciga la jideeyey wax ku xambaaraya dadka inay sameeyaan waxaasi waa labo midna jumlo guud ahaan sharaa'icda munasalkee rabbaaniga ah iyo andimada basharigihii way wadaagaan midna sharaa'icda rabbaaniga ay khaas u tahay muayidaadkaa si kale haddii loo akriyo curfiga sharcigeenna waxaa la yidhaahdaa altargiib wاtarhiib salaada tuko salaada haddaad tukan weydo dil baad mudan aakhare cadaab baa kaa horeeya zinada iska daa zinada haddii aad samayso aakhare yudaacaf lahu lcadaabu yowma alqiyaamati marna waa tarkiibin oo salaadii haddaad tukato ajirka aad ka helaysiiyo fadligeedaa lagu sheegayaa mar badan bay nafta tarkiibka anfaco wixii ku xambaara walidaalika axkaamta shariicadeennu waa qismiga ay khaaska la tahay oo ukhrawiga u badan in andimada basharigihi la wadaagin weeye shareicadeenna waxaa taqaanaa min atawxiidi ilaa shucbada iimaanka u yaraa imaatat ladaa can ariiqi qofku markuu sameeyo ajir aakhar uu rajaynayaa ajirkaasaad leedahay jannadaasaad leedahay darajaadkaasaad leedahay walidaalika meesha ugu khatarsanoo dee jihaad la galoo nafta la huro ah baa nabigu leeyahy ilaahay miata darajatin buu u diyaariyay boqol darajo waa baabu tarkiib wey acmaasha saalixa iyo cibaadaadka samayntooda awaamirta laasimiddooda mar ka heli marna waa isla tarhiibkiioo isna ukhrawi oo shariicadu khaas la tahayoo cadaab baad geli dembigaasaad heli ninkii saas sameeya cuquubadaasaa ka laazimi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi waa mu'ayidaad qofka iimaankiisii maadaama shariicadu ay gaarsiisay heer uu rumaysan yahay nolosha nolol ka dambaysa bacfi iyo qiyaamaa jira xisaabtan baa jiri doona janniya naar baa loo qaybsami camalkaad samayso labada dariiqmidu baad qabsan waxaad samaysay ku xihan tahay waa waxaa la yidhahdaa waasica diiniga ah iyo qofka iimaanka damiirkiisa ee shariicadu ay beertay nusuustu ay beertay heerkaa la gaarsiiyey baa isagaa waasicahoo reebayoo celinaya isagii baa la kicinayaa isagii baa la noolaynayaa isagii baa la dhiirigelinayaa kadib isagaa wax badan oo xaraama hadda oo addayso macquuba addunya maxkamaad baad ka cabsataa xataa maxkama islam hadday jirto haddaad maanta soonto markaad guriga soo xiratana biyo iyo raashin ka dharagto manta maxkamad iyo dawlad iyo ma soomanaad ka cabsanaysaa saaka salaad subax roob hadduu daayood gurigaaga iska joogto maxkamadba hadday jirto cudurdaar baad leeha jamacadaad kaga hartay ma cid baad ka baqaysa haddaad iska jiifto waan tukaday aad tiraahdo waxaa laga yaabaaba keligaa qol inaad jiifteen laakiin wax hurdada kaa kicinaya soonka aada soo mareen cuntada iyo cabitaanka kuu diidaya waa iimaankii baabu tarkiib watarhiib wey haddaad biyaha u dhawaato waa dembi rabbina waa ku arkaa malaaigna waa kuu qoraysaa qaybtaasi waa qaybta sharaa'icda rabbaaniga ee khaaska la tahay qaybna waa qayb cuquubaad dunyawiya waxaa haddaad khaladkaa samayso iyo waajibkaa haddii aad dayacdo saasaa lagu yeeli saasaa lagu yeeli xeer ciqaabeedka wey xeer ciqaabeedkani ka shariicadu qodobka labaad baan gaar uga hadli doonaa mabdaa guud andimada bashariga iyo shareecda rabbaaniga way wadaagaan dugsi yar haddaad furto ciyaalka waxaad ku leedahay qur-aanka akri waayo waa la garaaci kiisaa yeeli waayo saasaa la yeeli waa la cabsiin mid baa la garaaci maxaa loo garaaci dembiguu sameeyey ciidan xero ciidan hadday tahay kii amar diida kii waxaa sameeya shirkado dhaqaala dawlad hadday tahay ninkii xoolo dhaca ninkii sidaan sameeye ninkii qof dila maxaa booliska iyo xabsiyada loo samaystay caalamku qawaaniin herciqaabeed bini aadamku kama maarmo herciqaabeedka haddaba karabi waa ka duwan yahay waxtarka iyo manfacada iyo qiimaynta iyo fulinta iyo cadaaladda saan kelimadda dambe ku ishaari doono marka xuduudu min haada albaabi weeye tan hadda uu ka hadlayo qaybtii shareicadu khaaska la ahayd min xayu ljumla maaha waa qaybtii cuquubaadka dunyawiga ee muadibaadkii iyo taadiibkii ahayd qadiyada labaadi in xeer ciqaabeed la sameeyo waa wax taariikhda basharkuna ay tajribeeyeen caqliga iyo fitrada saliimkaana ay keenayso dadku waana ma wada anfacdo dadka waanadu ma wada anfacdo inba cabsida iyo dilka iyo garaaca wax ku leh dadka maantao dhan haddaad waalisood la hadasho inbuunan gelaynin oo madax caqli gala aan lahayne eh, madax xabad iyo uligasho leh kaa haddii la fasaxo adduunka o dhan buu fasaadinoo waa lagu dayan saas darteed ninkii waana wax u tari weyday ee aakhara ku waansami waayey ee ilaahay ka baq laga waayey waxaanuu uu samaynaya dhiig buu gelayaa cirdi iyo akhlaaq buu fasaadinayaa amwaal buu u dhacayaa de wax dadkii dhibkiisa iyo sharkiisa ka hor istaaga waa in loo sameeyaa saas darteed xuduudda waxaa loo sameeyey asaasan masaalix caama masaalixda dadka naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo diintooda in la badbaadiyaa loo sameeyey xaduridda waxaa loo sameeyey diintu ciyaar inayna noqon oo ciyaar ma noqon kartaa ha haddii subixiina kooxi islaamta duhurkiina gaalowda galabtiina islaamta fiidkiina gaalowda ilahay baa qur-aanka nagu sheegay maxay dhaheen طaa'ifatu min ahli اlkitaabi aaminuu biاladii unzila calى aladiina aamanuu wajha الnahaari wakfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun subixiina diinta ku yaaca galabtiina kasoo yaaca waxaa tiraa war waxaan moodayna xaq baan moodayne ma aha iyaguba inay shakiyaan ay khalkhalaan baaba laga yaaba ay ka dareeraan meesha haddii la yidhahdaa maanta miska horena iska gaalow miska dhexaana iska soo noqo galabtii gaalow beri saayeel taadma saayeel wixii diintiiba macno la-aan iyo lucba iyo ciyaar bay noqon marka hore gelaysa ka fiirso laakiin marka labaad albaabka gelitaanku waa waasax laakiin haddaad isku baxdo adaa yaqaan walidaalika culimmadeennu maxay yidhaahdeen yasixu lislaamu maca sharti alfaasid hadduu shardi aan la diinta ogolayn xirto waan islaamni laakiin bishari yidhahda waxaa la dhihi waayahay islaam markuu soo islaamana waxaa lagu leeyahay shari faasida ma asaxe saxa alcaqdi wa batalo shari weeye caqdiga islaamku waa kuwa saxe sharigaadina waa bail ama waad fulin ama tallaabaa lagaa qaadi hadduu wuxuu yidhahda anu waan islaamni laakiin bishari aan salaad aanan tukanaynin waxaa lenaha waaya soo islaam markuu ashahata waxaan leenahay waad ashahaadatay salaad inaad tukata waa waajib cid kaa cafiyi karta lama arko haddaan noqotona man badala diinahu faqtuluuhu waay qortaan ku sharayna haddaad ku jirtana waa inaad tukataan oo salaadda ilah leey ani maa kaa cabi kara shardi baan xirtay anigu saxa alcaqdu wa batala shard caqdigii islaamnimadaad gashay waa saxiix shardigaagana waxba kama jiro mabagay dhacday salaad aan rukuuc lahayn baan rabaa waa yahay soo gal hadhow u rukuucay ninka annaga zako iyo sadaqo iyo jihaad midnaba rabnay dhaheen bishar inaa intaa nala weydiinayo soo galuu nebigu waa yahay wuxuu yihi sayatasaddaquuna wayujaahiduun inay aadi doona iska daayagu laba salaadood keliyaan shanta salaadood keliya ogolahay maku islaamaa haa soo islaam markuu soo islaamay salaaddii miiskay saarantay ee kaa cafin marka maxaa la yidhi halka waxaa looga jeedaa qofku diinta ciyaaq bixitaanka lama ogola laakiin annaga dad afkana sood soo gasho waan ku saxiixa waan ku siinayna inaad dadka islaam ka mid tahay walidaalika munaafiqiinta muslim loola dhaqmi jiray markii zina la yidhaahdo de ilmihii xalaal iyo xaraan yo ana la kala garan maayo guri iyo gogosheen la aaminaana la garan maayo wacalka yaa dhalay oo biili oo mas-uuliyadkiisa qaadina la garan maayo masalada waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa dadkii waa in la waaniyaa zinada iyo xumaanteeda iyo ciqaabteeda lagala hadlaa markii la keri kii la keri waayo dadku intii ficla markay wanaagsanaato in baa far dheeraatay noqon waa in la jaraa nin baa xaddiisay tali xoolihii dadkaa laga hadlay qiimahoodii iyo wanaagoodii dadka xoolahoodi in la daayaa laga hadlay wax la waday la waday la wadayba kuwaa laga keli waayo xoolihii dadka waa in laga qabtaa waa in la ciqaabaa qofkuna markuu dembi galo sidii loo gartaa lagu xukumaayo siduu rabo looma yeelo ad hadii lagu xiro xataa adduunyada andimadooda ku xiraan masaad rabtaa lagu yeelaysa sidii ka baa lagu xukumi saas darteed xuduuddani masaalixda diintii iyo naftii iyo dunyadii iyo cirdigii baa lagu badbaadinaya qadiyada saddexaad ee baabulxuduud la xiriirta xuduudda waxaa loo joojin karaa ama qof gaara looga dayn karaa ama fatra mucayana iyo munaasabad mucayana loo joojin karaa hadday maslaxa raajixa timaado xuduudda maslaxadii loo jeedeeyey haddaynan zaman ama shaksi gaara iyo duruuf gaara aynan xaqiijinaynin waa la joojinaya nabiga ala sla muxuu mamnuucay in xuduud lagu oogo furimaha dagaalka ee gaalada la soo horjeedo oo ninkii la xanuujiye gacan laga gooye bilaaba gaalada u gal tu gaalada u galo kadaruu dibi dhal waayo annaga ninka xanuujinaan rabne inuu gaalooba maanaan rabin ولذلك نهى أن تقام الحدود في أرض العدو أما في الثغور فرنت حد لaguma ogo nabiga ka sugantay alayh الsalaatu wasalaam waxaa salafka iyo صaxaabada ka sugan ad waxaa nabigeena ka sugan nusuus badan xaddi in la dib dhigo limaslaxa gabadhii urka lahayd ee xaddu zinada gashee qiratay nabig wuxuu hi ha soo dhashay o kaadiye ilaahay soo dhashaa loo keenay ilmaheedu ha ka maarmee suga ilmaha caloosha ku jira maslaxadiisaa loo dibdhigi taakhiirku waa nusuus cadcad salafka iyo saxaabadu waxay leeyihiin ijtihaadaad ay leeyihiin xuduuda mararka qaarkood la ilqaynayo cumar radi allahu canhu abaaruhu markay dhaceen xaddu sariiqoo dhan wuu joojiyey wuxuu dadku naf bay u dhimanaya oo baaba'aya dan naf u dhimanaya oo baaba'aya wuxuu yidhi xaddu sariiqa xamu ramaada xadu sariiqa ma jiro dadka ma dhihin waan baadhaynaayoo ka gaajaysan laakiin shubha maadaama ay timid waxaa sugan oo kale sacd ibn abi waqaas radi allahu canhu ardaa dagaaladii ciraaq iyo qaadisiye lagu furanayey abuu muxjam baa kamid ahaa abuu muxjam baal khamriga laga kari waayo daad ciidanku kamid yahay ragga waxaa weeye dagaalka aada ugu ba-an baashar waa laga kari laaya waa la xadaa hadhowna wuu iska cabaa xaddaa laga fuliyaa hadhowna waa iska caba maalinkii dambe isagoo xad lagu leeyahay oo xiran baa dagaalka la galay geli maysi baa dagaalka lugtaa laga xiray ninki ciil baa qabtay marka war dagaalka gaala muslim islaynaya miyaa halkan ku xirnaan faral sacd bin abi waqaas wuu xanuunsanaa ciidankan isagaa hogaaminayay saa darteed gaadiidkiisii iyo faraskiisii ma saarayne mid kalaa lagu wado kor buu dagaalka ka indhaindhaynayey isagoo xanuunsan meeshii uu isaga deganaaye reerkiisu joogaa faraskiisu ku xidhnaa islaantii ula hadlo xidhna waxaad yeeshaa haddaan dhintana dhibkayga waad ka nasanaysaan waxaan iga ballana haddii aan ka nabadbaxo anaa halkan kusoo daqono xarigga lugta gashane meeshaad ma fiirsan kara isii daayo faraskan naysii adu wuxuu la hadlo way ka yeeshay xariggina waa ka furtay faraskii buu qaatay sacad ninkii dagaalkiisu arkay ninkana waa yaqiinay faraskana waa yaqiinay markuu leeyahay adarbu darbu abi mixjanin walkaru karu balqaay orodka faraskana waa faraskagii balqaha wey dagaalkaana waa dagaalka abu mixjan isna isagoo xiran baana naga dagaalka waa kasoo noodbaxay ninki marku soo noodbaxay waa soo nooday xarigii ugu tala galay sacad baa yimid arrintii baa loo sheegay wuu sii daayay xadna laga ogi maayo daa yiri ninka saargaa maanta gaalo la dagaalamay xad laga fulin maayo sii daa yiri walaan la xadaynin markaasoo umu xijeen wuxuu yidhi markii hore ficilla i haysayo macabsi baad baasha u dayn baan islahaaye mar haddii hadda la yidhi iska soco adna dib ugu noqon maayo khamri dambe dib u cabi maayo marka way muuqan kartaa mararka qaarkood maslaxa raajixa oo xaddi ama loo joojiyo daraf iyo sabab mucayana ama meelo mucayana la yidhahdo aaggaas xal lagama fulin karo ama qof mucayana la yidhaahdo hebel maslaxaddu waxay keenaysaa xad bini aadam wax ku leeyahay maaha xadda xuquuqooda ilaahay n arki doonaaye qaybahaas ilaahay min xaqilaahiya waa la samayn karaa mas'aladuna masala nusuuska tag maaha aslan mawduucani waa mawduuc lilmaslaxa loo jiray limaslaxa raajixana sifa mucayana iyo zaman mucayan waa looga tegi karaa haddii saa looga tagana nabigaaba sheegay sal l slam munaafiqiintu fi darki asfali min annaari gaalo wey nabiga markii la yidhi ma wax ka qabatid limaslaxa raajixan uga tegay wuu sheego laa yataxadau nnaasu ana muxamadan yaqtulu asxaaba dadkaa diinta uga carari bu dadku yidha ma oga nimankan munaafiqiin ehilcili ma taqaan iyagoo safka hore ku jira oo salaadii nala tukanayo oo inaan dhex socda markaan iyagii layno war islaamkiibuuba laynayaa maxamed kuwii galayna mabadaynaya meesha isaga carara tanfiir min addiin buu ka baqay xaddii iyaga man badala diinahu lagu oogi lahaa nabigu xadiidkaa wuxuu ku tasriixiyey laa yataxadau الnaasu ana muxamadan yaqtulu asxaaba limaslaxa raajixu uga tegey oo iyagu iyagaaba isaga baabi'i dooneen dadka yaan diinta laga cayrinina waxaan rabaa inaan idhaahdo xuduudda asaasan maslaxadaasaa loo jireeyey waana axkaamta shareicado dhan baa jalb masaali wa dar mafaasid ah haddii maslaxa raajixa daraf iyo sabab mucayan a timaadana waa la joojin karaa mas'aladaasina inta aan garanaya cinda ahli اlcilmi masale mawdicu jadal ah ma aha masale mawdic khilaafa ma aha oo qadiyada inay sidaas tahay aymo badan baa maqaalaad badan iyo qoraallo badan kale ninka ugu badan ee faahfaahina waa ibnu taymiya raxmatullahi ibn اlqayim ibn اlqayim isagu intaa waaba ka siifoy waxyaaba badan bu akri sheegaya markuu ka hadlay iclaam lmuwaqiciinka iyo ibnutaymiana majmuuculfataawadiisa maqaalaad badan buu leeyahay oo waxay leeyihiin hadday zaman iyo makaan mucayana xadda oofinteedu mafsado ka weyn ka dhalanayso lam yushrac iqaamatuhaa in la fuliyo bal waxay leeyihiin yajibu tactiiluhaa in la joojiyaa waajib hadday mafsado ka weyn ka dhalanayso saas darteed taqdiirka maslaxada iyo mafsadada zamanka iyo makaanku dadku way isu khilaafi karaan dadku taqdiirka halkanaa maslaxadu jirtaa iyo ma jirta iyo tanaa raajixa tanaa marjuuxa waa masale taqdiiriya ikhtilaaf aqbali karta w laakiin mabdau mabda nusuusna leh culimmadana wax khilaaf muctabar oo ka taagan aanan ogeyn wey inta aan garanayo kadib baabul markaa xuduuda shareecadeena kelimadda u dambaysan raba inaan ihahda waxaa weeye halkan waxaa laleeyahay gaari baa meel khalada yaalla dabeicada waxaan leenahay gaariga dad intaan daba dhigno haddana inaan meel iska sheekaysano k b q gaariga k b for boy way q four two three r gaarigaa ninkii lahaay meesha uu yaalla si ha ka dhaho masalada xuduudda shariicadeen iyo andimada wadcigaa xuduuddeedu farqi baa u dhexeeya way badan yihiin waxay ku kala duwan yihiin laakiin saddex arrimood oo jawhari asaasiya aan ka tilmaamo arrinta koobaad xuduudda aadamuhu waa wax gacan aadama ku jirta marka la jidaynayo kolba qoladii timaada baa madaxiyo minjo u rogta niman ciidanaa qabsan waxbay dejin kuwa ka dambeeyaa doorasho ku iman waxbay dejin kuwa kalaa iman waxbay bedeli xuduudda bini aadamka iyo qawaaniinta cuquubaadkay dejiyaan waa wax ahwaau naasi ah walidaalika ahwaau naas markay noqoto nidaam kastoo jira qawaaniinta ciqaabkay uu dejiyo waa mid isaga ilaalisa oo badbaadisa ciidan markay tahay ninka ciidanka iyo askariga caqli gaaru ku fikiraa waxbaa la dila waxbaa la garaaca waxbaa la cabsiiyaa markay shanqarkaaga la maqlo dadka wadnuhu ha gergariiro bawdihii iyo hallooda cabsi buu ictimaada ninka askariga waxaa lagu tarbiyeeyaa wax dil wax madaxa ku dhufo wax laga cabsaday wax qoorta laisla galay cuquubaadkuu dejiye ninkii juuq yihahda hala dila kan hala sameeyo ishaa laga qariyo madaxaa lagu dhufto cuquubaadku yaqaanintaa wey waxa ugu daranna ninkii maamulka iyo xukunka iyo soo gala waay markay qole axzaaba qabsadaan xisbigoodii iyo taageerayaashoodu siday rabaan bay xeerarka u dhigaan oo markii horeba fikir iyo ideolojiyu ku aasaasnaa xisbigan garabka bidix buu ahaa garabka midig buu ahaa dhexdhexaad buu ahaa midig buu u badnaa bidix buu u badnaa dawladda xisbi baa qabsaday isbahaysi baa qabsaday bidix bartamay noqdeen midig midig dhexdhexaad isku jiray noqdeen hadda qaabka loo akriyo axsaabta siyaasiga iyo afkaartooda bariga iyo galbeedku ay isdaba guurayaan wixii ay qabeen wuxuu ku salaysan yahay iyaga xisbigoodi iyo dadka taageersan danahooda walidaalika taas si loo meelmarin lahaa xeer baa la keeni ha iyo maya muxuu uleeyahay isaga iyo taageerayaashiisii maxaa u danawa xisbi ururkuut wuxuu taageerayo iyo wuxuusan taageeraynin berri banaanka marka laga maqlo codka xisbigu kor muu kacayaa nambarka taageeradiis mise hoos muu dhacayaabaa miisaanle waxaasoo dhani waa ahwaada dadka axsaabtii iyo nin walba weeshuu rabana ahwaadiisu waafaqi mayso waxaan waayey anugu weli andimada aadamuhu samaysanayaan hadda gaar ahaan iyo africa andimo madaxda qabataan waaye shacabku iyo masaakiintu bay qabataaye madax iyo mas-uul ma qabato intaba shareicadeenna waa ka duwanta shareicadeenna wax bini aadan sameeye ma aha rabbi oo loo siman yahay oon la kala xigin cidnana cod iyo taageero aan uga baahnayn oo wax gaaroo isku xeerinaya aynan jirin baa sharci dejiyey isagaa bini aadamka abuuray isagaana yaqaan waxaa dantooda iyo maslaxadoodana isagaa ogow alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir wey isagaa horta ugu xoog ogaalsan wax danoo gaara uu keliyahay ma jiro cid markii ciqaabta lagu fuliyo caradooda uu ka baqina ma jiraano walaa yakhaafu cuqbaaha wey ciduu gargaar iyo kaalmo iyo cod iyo uga baahan yahayna ma jiro xeerka iyo qaanuunka cuqubada rabbi uu dejinay iyo sharcigiisa uu ku xeerinayo taa waa qadiyadda koobaad taa waxaa ka dhalanaysa cid gaara dan ma aha dadkana waa u simeya madaxiyo minjaba wuu qabtaa in laga been sheega waa gaal daawood iyo xoog in laysku muquuniyana waa gaal laakiin xuduuddan soo socotahay hadduu nin madaxa ku dhaco iyo miskiin derbiye jiifa hadduu ku dhaco isku u qabataa waa un maamulkii nidaamka jira xaddii uu raacay iyo cadaaladiisa wey walaaduga nabiga mila wallaahi low faatima bintu maxamed hadday xadi lahayd wax la qaactu yadaha gacantaan jari lahaa gacantaan goyn lahaa arrinta saddexaadee sharcigani asaaskiisa koowaadi waa sharci taabita isma badbedelo qolaa guulaysatay qolaa hoos martay qolaa xugun qabsatay qolaa xugun laga tuuray ma khuseeyo waa sharcigaa taabitka ah oon waxba laga bedeli karin mar hadday sidaas tahay dadka muslimka isaga inay raacaan baa asalah gaar ahaan bilmunaasaba innagu hadda dastuur baan samaysanaynaa baa laleeyahay maalmahan sheekadeena waxaan dhegaysanayay qolyaha fadhi kudirirkeenna maalmahan fadhi kudirirkeennu dastuur baa jiriya waa la asixinayo maanta waxaan maqmaqlaya waa laysu hanjabay ciddii ka dabata ka hor timaadi iyo de waa iska si weliba shilalka isdhigtaa lagu gowracaba la yidhi in laynagu qasbo oo laynoo yeeliyey waa meel anagu isdhignay meel layna dhigay maaha ninka kalena inuu kaa faa'iidaysto de waa shay dabiici adigu haddaad tabar leed hoos kuu jabo waadun ka faaidaysan lahay soo laakiin meeshaa inagu isdhignay wey sharcigu haddaan kii rabbi laga dhiginna de kuwii iyo lixdankii meel laynaga soo bixin waayo kadib mualifku wuxuu ihi baabun xaddu zina wey qof hadduu zinaysto gogol dhaabku waa wax khatara oo wax qoyska jirana dumiya mujtamaca akhlaaqdooda iyo dhaqan wanaagoodana burburiya waxaa dhibkan aynagu haystee markaan dhowr waxoogay joognaba ilmo yaroo mara ku duubanoo ama nool ama la ciijiye jidadkaan ugu arkayna way ilmihii wacalka ahaa kow hadduu reer dhisan ahaa wuu dumin haddii la qariyana daduusan dhaxal iyo maxram kulahayn buu dhex yaaci haddii laba dhaqaaleeyana hadii haddii dhaqaalo loo baahdana dee intii la dhalay ee la ogaa ee aabbaha lahayd baaba biil iyo dhaqaalo loolayaho duruufta ad ogtiin jirtaaye wax dhaleen la aqoonin yaa korin yaa mas-uul ka noqon mujtamaca haddii uu wacalku ku batana dee nin mujtamacuba liidayo meeluu gala aan la aqooninoo wacalla didayo la yidhaahdo markay koox dida gaaraan oo dariiqaa markay didaan sige iyo boor iyo fadal ay kiciyaan ama banooni koox wada ciyaarta ay noqdaan ummadoo saa inay noqotay doonayaan bahashii bay sii fasaadinayaan wixii wacalka keenay oo zinada ahaana nabigan wuxu ala slam ummadday ku badato cudurro aan jiri jirin baa ilaahay ka dilaaciya waxaasoo dhan war ilaahay ka yaaba war aakhira janno raadsada wa fii budci axadikum sadaqa haddaad xaaraanta iska ilaalisa ajir baad heli war aakhira cadaab baa jira haddii la kari waayo oo la dhuumasho ay soo dhaafso waam isagu qirto maxkamad iskeeno oosan isqarin ama nina de afar nin ay ku markhaati kaceen zinada waxaa layihi markhaati hadday noqoto afar qof oo markhaati zina galaa waxaa la rabaa iyagoo iskula jira inay arkaan ininka intaasoo dhan intay isugu imanayeen sugayey ba fara ka baxday wey sooma walidaalika ninkii saxaabiga markiisa markhaatida rabaa wuxuu rasuulka ninkii naagtiisa nin ugu yimaada mintuu buxuu afar afar qof dooni oo suuqa ka soo ururini de haddii aad shan qar ninkii shan maqlay en dan ka gelin ee la isugu yeedhay en dan ka gelin ee lasoo wada ag istaagay en la fiiriye dan laga gelin ka gelin baashaasi meel fog bay gaadhay sooma baashaas bal meel fog gaadhay wey kaasi waa waraabay horor aweye ah dadka in laga qabta mooye wax kale ma laha idaa zanaa hadduu zinaysto aw laata ama uu gadaal uga tago waagii hore baadiyahiyo odayaasha liwaadka erey dadban bay lahaan jireenoo markii garaha iyo inti laysu haysto ay haweenku ka dacwoonayaan arrintaas oo kaleeto waxay dhihi jireen ninkani kabuhu gadaalu xirtaa anaa kabuhu gadaalu xirtaa saasuu macnaheedu ahaan jiray marka kaba see loo xirtaa si caadiga ah loo xirtaa reerkuna xiriirka gogoleed si caadi u wada noolaada haddii gadaal wax laga raadiye kaba gadaal loo xirta iyo hadduu dabagadoobi waayo marka waayihii hore odayaasha waxaan maqli jiray gabayada waxaan ku arki jiray iyo halkudhigyada kaba gadaal loo xirtay marka meelahaad ad ku aragtaan haddaan munaasabad kala jirin arrimahaasaa loo jeedaa liwaadkaiyo qofka zinaystay ama liwaadka gadaal wax uga tegay waayo albaaliu qof gaangaara sabi wax ka soo qaad maleh alcaaqilu oo wax kala garanayo majnuun wax ka soo qaad maleh almukhtaaru khiyaarkii ku sameeyey oon la qasbin musliman kaana muslim ha noqdo qofkaasi aw dimiyan ama muslimiinta gaaladii ku hoos nooleed ha noqdo aw murtadan ama mid ridoobay oo la qabtayba ha noqdo xuran kaana xor ha noqdo aw cabdan adoon ha noqdo xor iyo adoonku doon ha noqdee wajaba calayhi lxaddu xad baa ku waajibaysa xad baa ku waajibaysa xaddu maxay tahay fain kaana hadduu yahay muxsanan qof horay kusoo guursaday guurkiina kusoo gogol kusoo maray rujima dhagax baa lagu dilayaa xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto nabigeenana ka sugan tahay alayhi salaatu wasalaam maaciz ibni malik aslami iyo almara alkhaamidiya iyo laba yahuud ahaa intaba inuu rajmiyey wlmuxsan haddaba qofka sidaas muxsanka ah ee la rajminayo man qof weeye waطya u galmooday hadduu rag yahay ama loo galmooday dumar hadday tahay fi lqubuli farjiga iyo xubinka tarankana caadiga abiicigaa looga tegay fii nikaaxin nikaaxna arrintaasi ay ku dhacday nikaaxo saxiixin saxiixa walxaal huwa isaguna xurun uu yahay baaliqun oo qaangaara caaqilun oo wax garanaya wuxuu yidhi lix sifo tilmaamood marka la helo buu muxsan qofku rajmi iyo dhagax ku dil muta saddex waxay u noqonaysaa qofka tilmaantiisa weeye waa inuu baaliq qaangaara yahay waa inuu caaqil yahay markay arrintaa xiriirka gogoleed dhacayaan waa inuu xor yahay hadduu ilmo yar yahay ama majnuun yahay ama addoon yahay muxsan weligii maba noqdaba xaddulmuxsan oo rajmia ah ma gaaree tacziir iyo qaybta kalunbuu noqonayaa saddexna waxay u noqonaysaa qaabka wax u dhaceen iyo waxa ku xeeran mid waa inuu yahay labadan qof ee isu tegaya waa inuu guur inay guur nikaax isugu tagaan hadday marka hore ninka iyo naagii zine isku arkaan de muxsan ma noqdo haddaan waxa la isugu xiriirka goboleed ee xalaash iyo guur uusan ahayne milkulyamiin iyo addoon ay tahayna muxsan ma noqdo inagu taa milkulyamiin haddamaba hayne gaala allah inoo jabiyo halkaan baa inoogu dhow marka haddii ay nikaaxa maxaa ku baxay wixii ama zina ah ama milkulyamiina ah ka baxay labadaa muxsan laguma noqdo nikaaxa shardi labaad saxiixin waa inuu yahay nikaax fasid iyo shubha nin naag u tagoo tiisii moodayay noqon weyday iyo nikaax bilawali iyo teeg haweyn iyo masaafada muxsan laguma noqdo masaladaa nikaaxa shardiga saxiix inuu yahay waa biitifaaqi fuqahaa fuqahada isku raacsan yihin waa isagunba axkaamka dheertaa xiriirkaa labadaa qof ee gogoleedee dhex maraya ee nikaaxa saxiixa ku dhex maraya waa inuu noqdaa xiriirkii abiiciga ahaa hadduu xiriir gadaalkaba u xiran a yahay muxsan laguma noqdo waada dideeda kaliya waxa laga sama way inoo iman doontaa xiriir gogoleed oo muxsanka lagu noqonaya gadaalima noqotee horay wey lixdaa marka la helo in xiriirku uu yahay xubinta taranka ee asalka ah in nikaaxuu jiro in nikaaxaasi saxiix yahay qofku uu xor yahay oo uu baaliq yahay oo uu caaqil yahay lixdaa markuu xiriir saasa ku dhaco muxsan wey kadib hadduu zinaysto xaddu zinaa rajmi weeye oo lagu qabto say u sugnaan see loo caddayn aqdiyadiyo aymaan iyo shuhuud iyo baabkeedaa iska leh falow waiya intii maxaa ka baxay ka baxay uu halkan ka hadlayaa marka falow waiya zawjatahu haweentiisii xaaskiisa hadduu ninku u tago fi duburi gadaal hadduu uga tago falaysa bimuxsanin muxsan ma iyada maxaa ka dhalanaya waynoo waynoo iman doontaa iyada gadaal bay noogu iman doontaa laakiin hadda masalada laga hadlayo haween gadaal looga tegay ma banaan tahay maaha aha muxuu ninkaa ciqaab kala mudanayaa maaha aha muxsan rajmi uu ka dhasha noqon maayo ko aw waia wuxuu u tegay jaariyatahu gabadhii adoontii uu lahaa buu filqubuli sidii caadigii dabiiciga ahayd io hor uga tegey waayo nikaax ma ahee milkulyamiin waayo nikaaxii bay ku baxday aw waiamu wuxuu ugu tegey fii nikaaxin faasidin nikaax faasidu ugu tegey saxiixii baa ka baxay meesha aw waia zawjatahu xaaskiisuu u tegey wahuwa cabdun isagoo addoona uma cataqa kadib buu xoroobay addoon buu ahaa xor ma ahayn muxsan noqon maayo aw wahuwa sabiyun isagoo ilmo sabi oon qaan gaarin buu islaan lagu meheriyey u tegey uma balaqa uu qaan gaaray kadib aw wahuwa majnuunun ama isagoo waalan buu u tegey uma afaaqa waa miirsadoo caqligaa ku soo noqday wazanaa waa zinaysteen intoodaasiba falaysa bimuxsanin muxsan xaddu rajmi laga oofinaya ma aha waayru muxsani kaa rajmi baa laga rabaa wakayru lmuxsani qofkaan muxsan horey uskuuru soo maray ahayn in kaana xuran hadduu yahayna julida waxaa la shaabugayaa miata jaldatin boqol jeedal baa lagu dhufan wauriba sanatan sanadna waa la masaafurin ilaa masaafati lqasri ilaa meel salaada lagu gaabin karaa loo masaafurin oo gurigiisi iyo dadkiisi iyo reerkiisaa laga masaafurin fuqahadeena zamankan qaar baa waxay yidhaahdaan lifasaadi zamaani oo ninkan faaxishiya zinadii haddiiba la sii geeye meelaan laga aqoonin baashu meeshaasayba kusii fududahay meesha lagaa yaqaanaabaad wax iskula hadhi oo dhuudhuumane meelaan lagaaba aqoonin banaankana taaltaallasho qaba wey mar hadday sidaastay waxay yidhahdeen taqriibkii xabsi baa loo bedeli taqriibkii iyo xabsiga xikmad baa ku jirta xikmadda ku jirta qofkani zina markay dhacdo xiriir baa dhacay labadii qof inay kala lumaan oo ishalmaamaan baa la rabaa ninka sanad xabsi markuu ku jiro de dadkiiba xabsigana uusan cidno kala xiriiraynin qofkay waagii is arkeen la kala danaysay dunidaa lakala kala raacay hadda inuu dib usoo soo bilaabo oo meeshii laynkii raadiyo mudday ku qaadan waagii islaamku markay dadku muslim fiican yihiin oo akhlaaqda la ilaalinayana markii magaalo cusub uusan aqoon la keeno kamana bixi kartid la yidhaahdo dadkii ma yaqaana kuma dhaco yuu ka bilaabi waxaa ka yaabi un haddaaba lasoo garaacaye hadduu meel waxooga raadi yidhaahda inuu aflibaax galo ka yaabi muddadaas dadkiina way ishalmaani isna dabeecaddii wuu halmaani xabsigi iyo masaafurintaba isna dabeecaddii wuuba halmaamiba in xabsi ku jiroo sanad waxba arag baashi markay israacraacday leedahay khadkii oo dhan baa kala lumi khadkaa laga luminaya laga goynaya taqriibu caaminta saasaa looga jeedaa in sidaa la yeelay nabigaa sheegay sala allahu alayh ali wasalam ilahayna waa sheegay azaniyatu wazani fajriduu kulla waaxidin minhumaa miata jalda boqol shaagu waay nabiguna wuxuu yihi albikru bilbikri jaldu miatin wa taqriibu sanatin wa taqriibu caamin sanadna waa la masaafurinaya boqol shaabugna waa lagu dhufanaya qofka kale guursadayna arajmu jaldu miatin warajmu boqol shaabugu iyo dhagax baa la isugu darayaa wain kaana cabdan haddaan hadduu yahayna julida waxaa la shaabugi khamsiina jaldatan konton baa isaga lagu dhufan waquriba waa la masaafurin nisfa sanatin sana nuskiina waa la masaafurin oo ilaahay baa addoommadii dumarkaa markuu ka hadlayo yihi fain atayna bifaaxishatin facalayhina niصfu maa cala اlmuxsanaati min alcadaab gabadha muxsanada ah cafiifadaa loo jeeda ama axraarta ah gabadha xortaa boqol shaagu meeshii lagu dhufan lahaa tan adoonta addoonnimada darteed konton ha loogu dhufto maxaa konton loo yihi waa inay addoon tahay ninkii addoonkaana lamid eh qiyaaskaasi culimmadu fuqahada qaar waxay yidhahdeen fii kutubi اlusuul wax khilaafoo ka taagan maba oginba wama watia ninkii u taagna oo wax ka daya bahiimatan neef xoola ninkii xoola wax ka day kow aw imra'atan haweeney mayitatan oo mayda ama naag maydu wax ka dayay aw xayatan ama mid nool buu wax ka dayay laakiin fii maa duuna alfarji wax galma ma dhicine wixii ka sokeeyey unbaa la isla maray galmo ma dhicin laakiin wax ka sokeeya la isuma cafiin aw jaariyatan ama addoon buu u tegay oo wax ka dayay yamliku uu leeyahay bacdahaa qaarkeed ma wada leh rag bay shirkad ku ahaayeen kaba soo qaada aabihii baa dhintayoo isagii wadaadihii bay dhaxal ugu soo hartay ama ganacsatay ahaayeeno lacagtii shirkaddaa lagu soo gaday oo saami ku lahayd waad u dustay aw uhtahu walaashii almamluukata lah isagu uu yeeshay walaashiioo addoon u noqotay buu wax ka dayday aw waiy ama wuxuu u tegay zawjatahu xaaskiisii fil xayli iyadoo caado qabtay aw iduburi ama gadaal buu uga tegay oo gadaal buu kabaha u xirtay aw istamnaa biyihii buu iska keenay biyadihi gacantiisao waa siigaystay siigays mataqaana aw atat ilmaratu ama naag baa waxay u tagtay almarata naag kale naag baa naag wax ka dayatay lisbiana wey laa xadda calayhi xad go-an ma leh wayucazaru laakiin waa la tacziiriyo cuqubo kalaa la marin intaasoo dhan ninkii gogala man waiya bahimatan iyo waxaan xaaskiisa ahayn dubur gadaal qofkii uga taga shaaficiyadu sidaasay qabaan qofkii gadaal uga taga waxaan xaaskiisa ahayna xaddu zinaa bay mariyaan qofkii islaamtiisa gadaal uga tagana tacziir bay mariyaan markii islaamta laga soo tago bahiimada xoola ninkii wax ka dayda idinku annagu maxkamadiiyo qadaan joognaayo waa iska xaaladda aad bay u dhacdaa horaa idinku sheega waay uqayiyaa badnayd markaan gar maxkamad soomaali iyeed bay telefon aan ku galay nin lagu soo eedeeyo maxkamad lagu keenay sac buu kufsaday in sac buu kufsaday lagu soo eedeeyey oo maxkamadii la joogaa telefoon baan kaga qayb galay laygula soo hadlay marka waxyaaba badan baa jire allahuma mustacaan iska dheh hadday fitarku fasaadaan de wax walbaad ka filataan laakiin nabigeena xadiis ibn cabaas oo waxaa ka sugan uu leeyahay man wajadtumuuhu yacmalu camala qawmi luutin faqtulu lfaacila walmafcuula bih ciddii gadaal wax ka dayanaysa sidii qowmigii nabilu loo soo diri la halaagi jiro kale haddaad aragtaan ka samaynaya iyo ka lagu samaynayaba hala dilo waxaa kaloo xadiid ibn cabbaas riwaayadkiisa kamida man waqaca calaa bahiimatin faqtuluuhu waqtuluuha ninkii neef xoolaa ku dhacee lagu helo isaga iyo neefkaba dila magacaaba iyo baabkaaba jara neefka maxaa loo dili sheekadu yeena hadhin waayo hadhow m hadhow markuu meel maraba kan saxad ma garanaysaa laxdan ma garanaysaa ki hebel sheekadii baa hadhiba dadkuna hadhow waxaa laga yaabaa neefkii in taallo laga dhigo qarnigan aan joognana hadda waa dhici kartaa qola inay yidhahdaan museumkan geenayna inay yidhaahdaan waa dhici kartaa neefkii sidaas oo kaleeta ah calaa kulli xaal sidaasaa xadiidka saxiixa u dhow madhabkuna mas'aladaas liwaadka naagta qofka ajnabiga ee ah, rag ama dumar kalea iyo bahiimadu madhabku waa daciif maadaama naska nabiga xadiidku uu ka duwan yahay sidaas idaa saxa alxadiisu fa huwa madhabi kaasaan leenahay madhabka imam shaafici wey ninkii imraa mayita u taga maxaasaa loo yihi maxay dhaheen waa loo yihi abcan laa yushtaha mas'alada labadii qof mid hadduu mayit yahay ama uu ku jiro xaalatan laa yushtahaa fiihaa axkaamteedu qaacidada fiqhigu way fiqhiga shaaficigu way ka duwan tahay bimacnaa zinadu asalkeedu ishtiha iyo shahwa wey shahwaduna waa wax dabcigiiyo naftu ay rabto wey haddii tii la waayo oo xaalad ay jirta ka bedelaysa waxay idhahdeen xukmu zina la siin maaye baabu tacziir baa la gelin mid tusaale weji waa kan nin baa naag mayda wax ka doontay suuro kalena waa dhici kartaa oy fuqahadeenu ka hadlaan xubinta tarankoo go-an oo meel taalla hadduu qof isticmaalo xubin taranoo dhediga ragi hadduu isticmaalo ama dumari xubin taranoo ragoo dee labooda ay isticmaasho go-an ma ka laazimayaa xaddu zinaa qaacidat lmadhab la lannahu xubin goonoo meel yaalla laa yushtahaa abcan isagoo kale dabeicadda saliimkii wax kama daydayda meeshaasoo kaleeto ama fii duuna alfarjina xukmu zinaa qaadan mayso nin baabaa nabiga u rasuulka ilaahi wuxuu yidhi islaam baan ku fakadayo wuxuu nin xaaskiisa samayn jireen baan samaynay laakiin galma ma dhicin dagu weyse iyo salaadii istikfaar buu amray addoonta aada leedahay way ku banaantahay bimilkil yamiin haddii lagula leeyahay maya maxaa xad looga oofin waayey idra-u lxuduuda bishubuhaati wey ninkan xaq shubha haddaad ku leedahay waxaanaad samaysay xad lagama ogo xoolaha aada shirkadda ku tihiin haddaad xaddo xaddu sariqa lagaa ogi maayo xoolahaad dhaxalkooda leedahayna shubhatulmilki baa jirto xad lagaa arogi maayo idra xuduuda bishubhaati waay oo ukhtahu lmamluukata lah waa sidoo kale walaashii hadduusan lahayn waa la dili lahaa ninka walaashii iyo hooyadii iyo ka zinaysta maxay xaddiisu muxsan iyo hayra muxsan ma kala laha xaddiisu dil waay laakiin hadday addoon tahay shubha timid milkilyamiin inay ku banaantu ismoodsiin karaa mar hadduu ismoodsiin karana xadii baa dhici oo tacziir baa iman axaaskiisa hadduu fi lxaydi o fi duburi ugu tagana maadaama istimtaaca reerku fi ljumlati uu u banaanaa halkan shubhatulxilligi iyo istimtaaciibaa taiir yeelanayo tacziir mooye wax kale ma laha aw istamnaa biyadihi hadduu siigaysto ama biyaha gacanta isaga keena waayo iyo rag iyo dumarkuu dooni ha noqdo ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan min jinsi istimnaai hadda aad buu u badan yahay laakiin min xusni اxadi nairobi kuma arag laakiin waa u dambayso hadda south africa aan tagay suuqaan ku arkay suuqaan ku arkay xubnihii tarankoo caagahoo la iibinayo rag iyo naago caagaho un korontiyo biyo lagu buufinayo la isticmaalaya waa ku arkay <laughs> min jinsi istimnaa iyaga laftoodio waxyaabahaasoo dhani ma banaana haddii uu banaanka usoo baxdana tacziir waayo aw watat ilmaratu lmara laba haweena hadday wax iska dayaan carabigana luqada carabiga fuqahadii in badan waxaad ku arki asixaaq iyo waladeed innaga soomaaliduna maamaheenay ku jirtaan maamaha soomaaliya arrintaas tilmaamaysa mataqaanaan kala fadhi ka roon mataqaanaan kala fadhi ka roon waxay yidhahdaan asalkeedu waxay ku timid masaladan oo la weydiiyo la yidhi maxaa laga faa'iiday iyo kala fadhi ka roon fuqahadeenu tafsiir intaa ka badan bay ka hadlaan hadday labada haweenka ah ee sidaa sameeyey mid la qabo oo markay sidaa sameeyeen kaba soo qaado ay dhacdo biyihii intay soo noqdaan xagga kale u gudbaan ilmihii uurna yimaade ilmihii muxuu noqonayaa yacabbuu noqonaya masaa'il badanoo saasoo kaleo tafriica bay fuqahadeennu ka hadla raxmat ullahi calayhim laa xadda calayhi wayucazab waa la tacsiiraya waman zanaa ninkii zinaysta oo waqaala la yihaahda laa aclamu ma ogi taxriima zinaa zinada inay xaaraantahay ma garanayo wa kaana ahaaday qariiba cahdin bilislaami ahdigiisa islaamka uu dhow yahay mar dhow soo islaamay oo inuusan weli ogaanin looga garaabi karo aw nasha'a kuwa barbaaray bibaadiyatin baciida baadiya duur fog ninska geel jiruu ahaayo meel cilmiya aqoon lagu hayaba kamaag dhoweyn lam yuxad la xadi maayo hadday jirto qariino iyo astaan tilmaamaysa inay dhici karta inuusan ogeyn aqoon u lahayn xal laga oofin maayo labadan waa tusaale ee xasri maaha laguma soo koobine waa laba suuroo tusaale noqon kara subar kalaa dhici karaoo nin magaalo jooga laakiin indiraasu nubuwa aaaru nubuwa ba ay indiraastayba cilmigi iyo aqoon ba aynan jirin sida xadiidkii xudayfa nabigu ku sheegay yadrusu lislaamu kamaa yadrusu washu sawbi min alxariiri se baryuhu duugoobaan buu islaamku u duugoobi doonaa xataa laa yudraa maa salaatun walaa siyaamun walaa nusukun xaj iyo salaad iyo soom badadaan aqoonin oo musliaa iman doona mid baa wuxuu leeyahay awogayaan maqli jiriy ayeydayo laa ilaaha ila allahu intaasoo ka xaskahaya islaam markaasuu silat bnu zufar oo ka warinaya xudayf baa wuxuu yihi maxay u anfacaysaa laa ila allahu aan salaad iyo soon iyo waxba la aqoonba use ilaahayba inuu ku waajibiyo soon ma oga qofa laakiin aabihii buu ka dhaxlay islaamnimadoodu hadda isaga ma soo islaamay markaasuu laba jeer markuu ku celiy wuxuu yihi tunjiihi min annaari naar bay kaga badbaadayaan marka qofku hadday jirto sabab iyo astaan iyo qariino muujinaysa inuusan garanaynin waa loo rumaynaya wain lam yakun kadalika saa hadduunan ahaynna xudda waa la xadayaa oo bimacnaa macluum min addiini bidaruurati ay tahay hadalkan jumladan dambe jumla mawdicu itifaaqin cinda ahli lcilmia maaha waana masala cudri biljahli wey aarka fuqahadeena mutaakhiriinta ana calaa usuuli mutakalimiina wey ee muctasilada asalkooda ka soo jeedo bay jumladaa ku salaysan tahay wax ka duwan oo badan baa asaxay dawaahirtan nusuusta haddii la eego jahligu waa cudur muطlaqan dawaahirta nusuusta haddii la eego qisada zinada aan soo galla ee ma ku joogno mawduucaa mar baan ka hadli doonaayo aan marar hore caarad aljahl abulcula arashid baa madhabu muctazila wuxuu ka dhigay magacii ahlu sunna madhabkooduu siiyey tisciin bilmaa kitaabkiisana mutakalimiin ee ashaaciriya maaturidiya muctazila waay marka warkaas xilligii cumar radi allahu canhu a ardaahu oo madiine la joogo baa nin baa u yimid la yihahda yaxya bn cabdiraxmaan ibni xaaib oo ordayaa u yimid wuxuu hi cumarow balaa dhacday maxaa dhacay aabbahay cabdiraxmaan ibni xaaib waa kii dhintay addoommadii uu lahaayoo fara badan buu xoreeyey addoommadii islaan ka mid a horena usoo guursatay baan uur ku aragnay markaasuu wuxuu ihi anta rajulu laa yatii bikhayrin waa ku aqaanaa bu weligaaba wax lagu farxa ma keenti balaayo sheeg baa tahay baad keenta goor uu ka naxay cumar waayo satriga asala dadku satriga baa asalaha wuxuu yidhi la kaaleg u yeer cumar markaa waxaa la jooga cusmaan iyo cali iyo cabdiraxmaan ibn cawf saddexdaasaa la jooga waa la keenay markaasa waxa l namuur baad leedahay markaasay tihi haa oo yaa ku ureeyey marquush baa laba shilin ugu ureeyey tiri ninkaasaan laba shilin ka qaatay maba maba isdhibaysaba qof maba isu hayso maba uga dhaqmayso qof dembi iyo khalad sameeye sidii maba udhaqmaysaba nin marquush l marquush la yidhaahdo baa i ureeye bay tiri bidirhamayn laba dirham bu igu ureeyey cumar baa raggii kusoo jeedsaday wuxuu yihi ashiiru calaya war wax ka dhaha ui meesha masalada fatwa u baahan tahay wax ka dhaha cabdiraxmaan ibni cawf iyo caliy ibn abi aalib waxay yidhaahdeen xad inay ku waajibtay baan aragnaa dee muxsano guursatay wey wayna qirsan tahay zinadii farjumha baashla dhacweyne baasha intaa markay dhaheen cusmaan wuu fadhiyey wuu iska seexday cumar baa yidhi cusmaanow adigana qad ashaara calayka akhawaaka ah, buuli odayna walaalahay ra'yi wada way ku siiyeen ani maxay rataa markaasuu wuxuu yidhi aqsamtu calayka ilah baan kugu dhaariyey adna dheh markaasuu yidhi haddaad saa tiri cumarow aniga waxaan arkaa araahaa tastahilu bihi kaanahaa laa taclam taclamu taxriima naagtan say u hadlayso naag ogba uma ekeen waxaan xaaraan yahauma ekan xadduna kuma waajibta ilaa calaa man calima xadna keliya waxay ku waajibtay walaa xadda ilaa calaa man calima nin og mooyeen qof aan ogeyn xadi kuma laasimto cumar wuxuu yihi sadaqta laa xadda ilaa calaa man calima xad laguma oofiye qof og qof aan ahayn wuxuu yidhi hala shaabugo shaabugu iyo tacziir ha lagu dhufto warad buu yidhi marka cumar hadalkaas radi allahu canhu ardaa waxaa kaloo dhacday xilligii cali radi allahu anhu khilaafada uu hayay qudaadii mashhuurka qaadii shureex baa ka mid ahaa sida xafid ibn cabdilbar uu kusoo guurinayo jaamic bayaan ilcilmi wafadli shureex baa loo keenay dacwo nin baa addoon baa ka dhuntay addoonkii nin baa helay mudduu haystay isagina u kasii dhuntay ninkii horaad joogaan ninkaasaa ah hayaa la yidhi anna waa iga dhuntay bui ninkuu maxkamad keenay qaadi sharee wuxuu xukumay ninkan maalkiisii gacantaadu ku dambeeyey sawmaa adaa dan dhalaya cali baa loo sheegay radi allahu canhu ardaa markaasuu hi ina shurayxan markuu ninkaa xukumay wuxuu yihi addoonkii dandhow akhطaa shurayxun waasaaa fi اlqada waa khaldamay si khaladan waxbuu xukumay wuxuu yihi bal yaxlifu billaahi laabia minhu wahuwa laa yaclam isagoona weliguu ka dhuntay buu dhaaran waxna laguma laha mar haddee ogaan la-aan ku dhacday waxba ninkan xad iyo xuquuqdaa lagu yeelan maayo marka mas'alada qofkii aan ogeyn waxan xaraam inuu yahay waa shubha jahligu idraw xuduuda bishubuhaati gelaysa walaa yujladu fii xurin fii xarin wa bardin shadiidayni qofka shaabuga iyo jaadalka uun lagu leeyaheen rajmiga ahayn fii xarin kulayl iyo wabardin qabow shadiidayni adag hadday jiraan xad laga fulin maayo waayo in la ciqaabaa la rabaaye inuu dhinta lama rabo kulayl adag hadduu jira ama qabow adag jirana inuu nabarkan iyo jardigan waxu noqdo uba dhinto dhib ka weyn dhacaa laga yaabaa wa maradin iyo xanuun yurjaa buluhu inuu ka bogsada la rajaynayana xataa yabraa ilaa uu bogsado qofka haddii uu xanuunsan yahay xanuun caadiya inuu ka caafimaada la rajaynaya tahayna xadda waa la dibdhigi ilaa uu caafimaado walaa fi lmasjidi masaajidna xad laguma oogi karo tacdiiman lahu waa la weynanayaa can daalika arrinkaas qayladaa iyo buuqa iyo cabaadka masaajidka laga fogeynayaa nabigana waxaa ka sugna al min xadiidi xakiim bni xizaam inuu yihi nahaa an yustaqaada fi lmasjidi masaajid xuduud in lagu fuliyo waa diiday riwaaya qaarkood xadiid kale ibn cabaasna wuxuu le xasana ligayrihi nahaa laa tuqaamu lxuduudu fi lmasaajidi walaa yuqtalu lwaalidu bilwalad masaajidda xad laguma oofiyo walalmar'atu haweentiina xad laga oofin maayo fi lxabli uurka leh xataa tadaca ilaa ay ka dhasho wayazuula uu zuuloo ka baabao alamu lwilaadati xanuunkii dhalmada xaddi jaldiga ahee laga oofin maayo waayo uur hadday tahayna ilmihiinu wax noqdaa dhici karta hadday umusho xanuunkii umushahayana ilaahay xanuunkaa waxoogay ka tago xanuunkaa ka dhammaado xanuunkaa sidii qofkii jiranaa ee mariidka ahaa yurjaa buruhu booskiisii bay noqonaysaa walaa yujladu lagu jeedli maayo qofka la xadayo bisawtin jadiidin ul cusub oo qoyan lala dhici maayo way aad bay ugu dhegtahay u xanuun badan tahay usha la goostay laantaa markay qoyan tahay si fiican bay ugu dhegi qofka taa lagu dhigaraaci maayo walaa baalin mid duqowday oo burburaysana oon waxbaba xanuujinayninna lala dhici maayo bal bisawtin un oo bayna sawtayni labada uloodo qoyaanka iyo duugowga udhaxaysa xanuujisana aadna aan ugu dhegin baa lala dhacayaa walaa yumaddu walaa yushaddu walaa yumaddu midna waxay unoqonaysaa bay yidhaahdeen qofka wax garaacaya gacanta baacin maayo markaad garaacayso meel dhow maahane inaad isula baacaysa lama ogola wa aad ka siiso meesha waxaa way ninka waa la yar edbinayaa ee lama dilayo haddaan ninaana boqol uloodon isula baacina aan ku dhufano uba dhiman qofkii qofkana la xirxiri maayo walaa yushajaradu dharkana laga dhigi maayo oo la qaawin maayo walaa yushadu la xirxiri maayo walaa yusharadu yujaradu dharkana laga dhigi maayo walaa yubaalaqu lagu xeel dheeraan maayo fi darbi garaaca wayufariquhu uu kala qaadayaa calaa acdaa'ihi xubnihiisu u kala qaadqaadaya mid gacanlugaha mid bawdada mid dhabarka mid gacanta mid dhinaca kale waa loo qayb qaybinayaa jirka jirkan ha ka wada xanuunsado hal meelna haddii lagu celceliyada inay naafowdaaba laga yaabaan wayatawaqa almaqaatila meelaha loo dhintuu ka ilaalin wadnaha iyo kalida iyo meelaha khatarta iyo walwajha intaa wejiga soo jeedkaan usha laga madaxa iyo soo jeedkana usha lagaga dhufan maayo madaxuna maqaatishu ka mid yahay wejigana soo jeedka lama ogoloo nabigaa diiday walaa tadrib ilwajha yii wejiga waxbaa kaga dhufan wayudrabu rajulu qaa'iman ninkii ragga isagoo iyagoo isagoo taagan baa la garaacayaa waalmar'atu haweentiina jaalisatan ayadoo fadhidoo mastuuratan asturan oo dadan marya waaweyn iyo waxbaa lagu dadayaa si aan markay garaaca iyo oradka iyo xanuunka aan cawradeedu banaanka u imanin fain kaana hadduu yahay min ruux qof rag iyo dumar naxiifan mid tabar daran tabar daruuba u dhashayba oo nin ulahaniyo jeedalkan qaadi karaba maaha aw mariidan ama waaba jiran yahoo laa yurjaa buruhu inuu ka caafimaadana lama rajaynayo xanuunkiisu xanuun rajo laga qaba maaha inuu ka caafimaado julida waxaa lagu lala dhici bicifkaali nakli laan timireed baa lala dhici laan timir baa la soo geynoo farqa badan marka lagu dhurtay inta faraqiya caleen dheer ku taalla mid walba hal ul baa laga soo qaaday toban hadday lahayd toban jeer baa lagu celiyay toban toban ku dhufo boqol waay iyo waara fi iyaabi maryaha faya faraqooda baa lala dhici taana waxaa asal u ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa nin loo keenay aad daciif oo zina lagu soo qabtay waana qirtay nabigu alay sala jliduuhu wadribuuhu miata sawtin jaadla oo boqol ulood ku dhufta waaa rasuulka ilaahi u adacafu min dalik boqol maba xamili kara ninkan boqol hadii lagu dhufto wayba ka raacba gebigiisada markaasuu wuxuu yihi fakuduu lahu ithkaalan fiihi miatu shimraakin laan usoo gooya boqol caleemood iyo boqol faraq leh fadribuuhu darbatan waaxida hal mar ku dhufta boqolkii taasaa u noqone waxaa kaloo lagu fasiraa qisadii nabilaahi ayub markuu dhaartay haweentiina wax ku dhufanayo o dilayo ilaahayna caafiyey ilahay muxuu yidhi qur-aanka ma la halmaamay wakud biyadika diqtan fadrib bih walaa taxraj ur qaado diqtan waxay ku fasiraan cidkaalan laamahan timirta ee caleemaha badan iyo farqaha badan leh baa loo soo qaadano shubkax laga siin in la dilo lama rabo de hala xanuujiyo lakin ciil hadduu ku qabto ninka isagoo aad bur ku siiso baasha hadduu dhinto waa lagu qabsan waa lagu qisaas aad bur meel xun kaga dhunfata hadduu u dhinto qisaas baad sugi dil laguma dhihin edbi baa lagu yiriye dil laguma dhihin wain kaana alxaddu xaddu rajman dhagax hadaytaa lagu dilo rujima dhagax baa lagu dili walow fii xarin aw bardin hadduu kulayl jiro iyo hadduu qabow jiraba aw maradin ama xanuun marjuwi zawaali inuu ka caafimaada la rajeynaya waayo wixiis waaba dilba mar kastaba mar haddii la dilayo wuu jiran yahay ma caafimaadsan yahay ma kulaylba ma qabowba kala qaad ma leh tacadadat ilasbaab walmowtu waaxidun wey walaa turjamu lxaamilu islaanta uur kale dhagax laguma dilo xataa tadaca ilaa ay ka dhasho wayastagniya alwaladu ilmuhu ka maarmo bilabani ayrihaa qof kale caanaheeda hooyo kaloo nuujisa la helo haddii la waayo ilaa naaskeeda intuu ka goo rootigiisa nin cunaya uu noqdo la taaban maayo waana sidii nabig ala slam almara alkhamidiya uu ku sameeyey weli sayidi ninka addoommada iska leh an yuqiima alxadda inuu ka ogu xaq u leeyahay xadda ka fuliya calaa raqiiqihi oo qaadi iyo maxkamad iyo naa'ibii uma baahna isagu mar hadday ku caddaata nabigeena asanat amatu fatabayana zinaaha falyajlidha walaa yusarib haddii addoontaadu zinaysatoy ku caddaato hadshalla ninkii sayidkaabaa lala hadlayay laakiin yuusan ku dacaayadayn noceeb iyo dacaayadayn yuusan banaanka u marin hadday ku noqoto sidii ha yeelo hadday mar saddexaad ku noqoto xarigna ha laga siista ha isdhaafiyo ha gada taasi baraka baraka beesho weeye intaasi waa baabkii xaddu zina baabu lqadfi xad lqadr qofkii qof zani ku yidhaahda qofkii zinaystay waa la gasa qofkii qof zani ku yidhaahda idaa qadafa albaaliu qof qaangaara hadduu qof zina ku caayo alcaaqilu oo weliba wax kala garanaya almukhtaaru isagoo khiyaarkiisa ku sameeyey walxaal huwa muslimun uu yahay aw dimiyun uu yahay aw murtadun uu yahay aw musta'manu nin nabad lagula joogan yahay muxsanan oo cafiif ah muxsankani waa mid cafiifon zina hadda ka hor lagu eedaynin laysa biwaladin lahu ilmo uu dhalayna aan ahayn bizinaa zina hadduu ku tuuro aw iliwaai liwaaq uu ku tuuro bisariixi cad aw bilkinaayati hadal dadban oo maca niyati laakiin niye ujeedadu saa inay tahay la socoto lazimahu lxaddu baa ku laazim wuxuu yihi qofka xorka ah qofka baaligaan leeyahay caaqilka ee khiyaarkii ah ama muslin ha noqdo ama dimi ha noqdo ama murtad ha noqdo muslin gaaloobay ama musta'man gaal aan colahayn oo nabad inoogu yimid heshiis inuu dan guto ama dan u yimid oo noqonayo deganayn muxsanan buu wax ka sheegay qofkii saas ahaayey hadduu qof muxsana ixsaanku waa laba nooc waxaa la yidhaahdaa ixsaanku amaanilaana saddex nooc wey muxsanu bimacna alxuri waxaa qur-aanka kaga jirtaa waman lam yastatic minkum qawla an yankixa almuxsanaati almu'minaati fa malakat aymaanukum markii muxsanaad iyo milkulyamiin la isbarbar dhigay muxsanaadku inay xorta yihiin baa laga gartay halkaas macnaa xuri wey ninna waa muxsan oo bimacna cifa ah qof aan hadda ka hor zine iyo baabkaa gelin waayo waa almuxsan alixsaan fii baabi alqadfi baa la yihahdaa culimmadu waxay isku qabtaan mankan baabu lqadfi baa ixsaanka cifada ah mise baab lxuriya weeye qawluhu tacaala markii haweenka ahlu kitaabka uu ka hadlahayay wlmuxsanaatu min aladiina uutuu kitaaba ma kuwa xortee ahlu kitaabka weyo waxaa la diidan yahay inay gaalna noqoto addoonna noqoto oo xashafan usuua kayla isku darsan qolaasaa yimid qoxa ilan may inay gaalna noqoto faasiqa tubatana noqotaa la diiday oo gaalna ha noqoto naag gogoldhaaf taqaanana ha noqotaa isku darsata labadaas axashafan wasuua kayla iyo muxsanku waa mushtarak bayna alcifati waalxuriyati calaa madhab shaaficiya haddaan dhahno yuxmalu lmutlaqu calaa macnayayhi haddaan tacaarud ka dhaxaynino cifa iyo xuriya labadaba loo jeeda aan dhahno khilaaf culimmada way lakin bimacna alxuriyana waa la isticmaalaa bimacna alcifana waa loo isticmaalaa bimacna ixsaankii fii baabi zina rajmigeeda aan soo marnayna isna waa nooca qof horay u guursaday waayo marka qofkani muxsanan qofaan hadda ka hor zino ku sugnaanin wey laysa biwaladin lahu ilmahaagiina aan ahayn baad saa ku sheegtay ilmahaaga haddiiba la yidhi loo dili maayo hadduu zino ku sheegana loo xadi maayo min baabi awla bizinaa aw iliwaai wixii xaddu zinaa waajibinayay bisariixi si cad oo zaani baa tahay buu kuwii uu sheegi doonaay aw bilkinaayati erey dadban maca niyati laakiin ujeeddadu ay tahay zina zaani baa tahay lazimhu xad wlmuxsanu hunaa waxaa way halkan huwa isagu albaaligu alcaaqilu waa qof qaangaar oo caaqila alxuru oo xora almuslimu oo muslima alcafiifu oo zina ka dhowrsoon hadda ka hor aan zina ku sugnaanin mar hadday zina ku sugnaatoo la xado hadda kadib zani ninkii yidhaahda tacziir mooyeen ee waa runtii yaa zani soo adigii kugu caddaatay shalay maaha waa wii calaaqada maaka mursalka bictibaari maa kaana ay jireen wa derbiga mar hadduu dumo waa suu kaaga dumay intaad nooshahay sharaftaada wax badan baa gaaray fa lxuru waxaa la shaabuugayaa la jeedlayaa amaaniina sideetan wlcabdu addoonkana arbiciin afartan wladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda addoommadiina fain bifaaxishatin alayhina iu maa al muxsanaati min acadaab xorta wixii ku waajibay nuskiiba waajibi sideetan nuskeed waa afartan faaniixu ereyga ku cad anaynta waa zinaysatay aw lubta ama liwaad baad samaysay aw zanaa farjuka ama farjigaagaa zinaystaa wa wax lamida waad gogol dhaaftay baa lamida innaga soomaaliga walkinaayatu naxw yaa faajiru yaa khabiiu wey oo looga jeedo ina waa bihi hadwajan alqadfa zinayuu ku turturaya liwaad xudda waa la xadaya wailaa falaa haddii kale maya waalqawlu qawlu lqaadif muxuu ula jeedaya maxaan ku garanaynaa isagaan weydiinayna maxaad uga jeedaan leedahay hadduu yidhahdo anuu zaani baa tahay ugama jeedin waalqawlu qawlu lqaadifi kan wax caayay hadalku ka soo baxay hadalkiisaa la ictibaari fi niyati niyadiisa wayusadaqu biyamiinihi marka dhaarna waa laga rumaysan dhaaraa la dhisaa inaad uga jeedi kadib lirida ka baxa wixii tacziira waa baabkeeda wain qaala hadduu yihahda anta azna annaasi dadkao dhan adaa ugu zaanisan baasha adaa ugu badiya aw min fulaanin ama hebel adaa ka zaanisan fa huwa kinaayatun way hadal cad maaha dadkaan ugu zina badan adaa ugu zaanisan zaani baa tahay kuma cadda waayo dadkao dhan inay wada zinaysteen ma kuma cadda bay shaaficiyadeen raxmat calayhim laakiin waa goorma ow min fulaanin markaad leedahay haddaan hebel zaaninimo ku ogeyn hebel haddaad zina ku sugnaatay ogeyn oo tiraahda hebel adaa ka zaanisan qismu sariix bay geli yidhahdeen ow qaala wuxuu yidhi fulaanun zaanin hebel waa zaani wa anta aznaa minhu adaana ka sii zaanisan fa sariixun hadal cad wey xadulqadaf ama markhaati keen baalbayinata waxadun fii dahrika wey amaa lagu xad wain qadafa jamaacatan hadduu jamaaca iyo dad badan caqadfo yamtanicu ayaynan suuragalahayn oyn dhici karin reebtoon tahay an yakuunuu inay ahaadaan kulluhum zunaatan dhammaantood wadazaani noqdaan ka qawlihi ahlu misra reer masar oo dhan kulluhum zunaatun wadazaani wa ama reer hebel wadazaani wey de qabiil dhan zaani ma wada noqon karaan wadan dhanna zaaniy zunaad ma wada noqon karaan uzira waa la tacziiri laakiin xad ma laha way lam yantanic haddayna reebtoomi karin ka qawlihi banuu fulaanin oo dad koobana reer hebel zunaatun wey lazimahu waxaa ku waajibi likulli waaxidin qof kastaba xadun xad gaara reer hebel kun hadday gaaraan kun xadood baa laga fulin way qof walba cirdigiisa waa taabato xadulqadfi gaara buu kugu leeyahay baashu ma sahlana gadaal bay ka adkeeyeen fuqahada shaaficiyadu walow qadafahu hadduu ku caayo bizaniyatayni laba zino laba goor baad zinaysatay buu ku yihi ama maantuu zaani baa tahay ku yihi berrina wuu ka dabageeyo zaani baa tahay buu ku yihi lazimahu xaddun waaxidun hal xad baa ku waajibi haddaan markii hore la fulin tii hore intaan laga fulin uu mid kale ka dabageeyey oo mid saddexaad ka dabageeyey oo mar afraad ka dabageeye hal xad unbaa waajibi wain qadafahu hadduu ku caayo zinow faxudda la xado uma qadafahu aaniyan mar labaad buu ku caayay bidaalika azinaa zinadii ow bikayrihi mid kale cuzira faqad waa la tacziiraya waayo shardigii qadfigee cifada baan lahaynin wain qadafahu faxudda maxay tahay qofkaad qadafka ku samaysay baad markhaati u heshay markaasaa xad laga fuliyey ixsaankii baa walwaayo cifadii lama hayo hadhow waad zaani ku tiri abdara waxaad samaynayso waa lagu tacziiri laakiin zani waa yahay markii asalka la eego ninkani baasha waa lagu qabtay walow qadafa muxsanan buu zina ku caayay qof cafiifa ah baa zina ku sheegtay falam yuxadda lama xadin xataa zana almuxsanu ilaa muxsankii uu zinaystay saqata alxaddu ay dhacaysaa nin baad zani ku tiri cafiifku waa markaad ku lahayd kadib buu bahashii galay bahashii baa lagu qabtay way ku caddaatay dawaagu i yihi anigu zaani ma ahayne hala ii xera ma dhihi karo waxaa la nin mindi qaaday madaxyaa u horreeyey ma maqasho hadduu mindi xado mindidan wax ka yar buu kusoo bilaabay xatooyada waxoraa soo jir waxaana laha dembi haddii qof lagu qabto kuwo hore u qarsoomo u baxsaday baa jira haddii qof tuugo lagu qabto waxaa badan tuugo badanoo hore buu ku baxsaday wuu ku baxsaday wuu la baxsaday la tag la teg la teg laga rid baa ku xigtay ninka waa lagu qabtay markii dambe walaa yustastawfi walaa yustawfaa la oofsan maayo xuduudaas ilaa bixadrati اxaakimi xaakim inuu joogo qaadi wa bimuaalabati اlmaqduufi ninka la caayayna uu codsanayo waa xaqu qofku leeyahay marka la caayo isagu inuu dalbaday u baahan tahay ko laba in qaadi joogana way u baahan tahay waayo adigu markaad dacwootee dalbato yaa kuu xukumaya oo markhaatigii tacbiiru shuhuudkii waxaan inuu qadab yahay inuusan ahayn qof idiin garqaadaa la rabaa qaadi idin kale xukumaa inuu jiro haddii aad tiraa qadab iigu sameeyey koox ilma adeertay aan kaxaysan ama asxaabtayda iyo kooxdaydaho xadulqadab baan ka soo oogi masaladaa waxay ti noqon antalkhasmu antalxakam adaa fulinaya adigaana muddaciya adigaana qaadigii ah mudaci markaad noqoto booskaaga ku ekow markaa caddayntii haddii laguu qirto haddaad markhaati keento waa inaad caddaysato qofkan inuu xaddaa mutayna waa in qadihii xukumaa fain cafaa hadduu iska cafiyo qofkii xadda lahaa in la caayay saqata waa dhacaya wain maata hadduu dhintay isagoon cafiyin loona xadinna intaqala xaqu wuxuu u guurayaa liwaariihi qofka dhexlaya qofka dhexlayaa dacwadii xaqu yeelanayo dee qofkan dadkiisii way taabanaysaa waxaan cirdigiisa iyo sharafkiisa wax looga sheegay walow qaala lirajuli nin hadduu ku dhaho iqdifnii ninhu zaani igu dheh hadduu ku yidhahda qof isagii baaba saa yidiba faqadafahu zaani baa tahay buu ku yidhi lam yuxadda lama xadayo waayo isagaa halkaa isdhigay isagaa dalbaday dalabkiisii baana loo fuliyey walow qadafa cabdan addoon hadduu qadfo addoon nin addoon aad ku tiri ama gabar addoon aad ku tiri zaani baa tahay habata lahu tacziiru tacziir baa u sugnaan waayo shuruudii xorriyada baa laga waayey cashirka halkaasaan ku daynaynaa caawa wallaahu aclam laba saddex su-aalood waxaa la yidhi ninka gabadha adeerka u yahay xaaskiisa oo xaaskiisa dhashay hooyadeed guddimaadaan umalaynayna haddii uu wax ka doonaa gabarhta hooyadeeda ma ka furantaa ana gabadhu adeerna u yahay dhinacna rabiibadiisiia buu wax ka raadiyey hooyadeed ma ka furantaa nacam haa waa jamaahiiru lfuqahaa haddayna itifaaqooda ahayn gabadha haddaad hooyadeed iyo walaasha iyo ilmaheeda haddaad wax ka dayato binikaaxin faasidin ow bishubhatin cinda shaaficiya waan soo marnay laakiin shaaficiyadu bizinan kagama furantay yihaahdeen fuqahadaus inay kaga furmay bay u badan yihiin lakiin masalada lafteeda waan soo maray kitabka waan kusoo marnay qof kale wuxuu leeyahay hal ilbugaatu majuuruuna idaa kaanuu mutaawiliin idaa kaana almurtadu ayra mukaxaaribin wa kaanat riddatu riddatan fikriya hal yuqtalu laba masalo weeye ninka mutaawilka ee bugaada ah majuur ma yahay hadduu ahl tawiil u yahay nacamhaa ajran waaxida man ijtahada fa akhطa falahu ajrun waaxida wain ijtahada waa asaaba falahu ajraani cumuumkaas wax ka saaraya ma jiraan waana mas'alada qof mutaawil oo mukhtia ah wey laakiin sharigu muxuu yahay waa inuu isagu ahl litawiil yahay oo nin cilmigii iyo aqoontii diineed iyo masaa'ilkan iyo tawiilka geli kara garanaya uu yahay isagoon garanaynin hadduu isqasbado de qasbashadiisaaba dembi ahayd meel ajirka hela ma taalo hadday ridda fikriya tahay anu kala aqaana ridda camaliya ridda fikriya waxa la kala yidhaahdee qofku hadduu ridoobo xujaduna ku oganto wixiina ay caddaadaan ridow ku dhacay inuu yahay istutiiba hadduu tawbad keeni waayo xukun qadoo sharci oon mafsado ka weyn dhalanaynan jirto man badala diinahu faqtuluuhu waayo muxaaribnimo shari ma aha wuxuu yihi neefkii laga sinaystay hidibkiisa ma la cuni karaa maya lama cuni karo qaacidat acima cinda akar fuqahaai waxaa weeye sharcigu wuxuu amray in la dilo hilibkiisa waa xaraam wuxuu mamnuuca in la dilana hilibkiisa waa xaraam maa amara sharcu biqatlihi aw nahaa can qatlihi wuxuu sharcigu amray in la dilo inuusan manfaco iyo maal ahayn baa loo dilay saa darteed waan cunigo waan gadi haddaad tiraahdo waa manfaco maal baa ka dhigtay maqsadka sharciguna itlaafuhu wey wixii sharcigu xaaraantinimeeyey de maba cuni karta adoon dilin dilkiisii baa manhiya dilkiisiina waxaa ka dhalan inaad cunto haddii cun lagu yidhaahdo sharcigii kaa reebay haddana waad cuni kartaa inuu ku yidhi bay noqon labadaana isma galaan halkaasaan ku yahahdaa subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk